iyo howlahoodii cala annisaa'i dumarkii sababtuna waxay tahay bima fadala allah wuxuu ilaahay kaga saramariyey bacduhum qaarkood calaa bacdin qaarka kale iyo wa bima kii anfaquu ay bixiyeen oo ay ku nafaqeeyeen oo min amwaalihim xoolahooda ah sidaa darteeda dumarkii fasaalixaatu haweenkii saalixaadka ahaa qaanitaatun waa kuwa qunuud badan oo taacad badan xaafidaatun waa kuwa ilaalin badan lilghaybi haybka bima kii xafida allaahu ilaahay uu xifdiyey haybka waxaa loola jeedaa ninkeedoo maqan iyo waddanka ama ha ka maqnaada ama ha joogo nafteedii iyo awlaaddeedii iyo gurigii iyo hantidii iyo wax dhan waa ilaalinaysaa qoftaasi waa qof saalixadu ilaahay yidhi haweenka saalixaadka ah calaamooyin ay leeyihiin buu ilaahay tilmaamay oo ah inay awalan qaanida tahay oo ay tahay mutiica ilaahayna ateecaysa zawjkeedana ateecaysa laba inay xaafido tahay ilaalinaysa nafteeda iyo gurigeedii iyo caruurteedii iyo ninkeeda hantidiisii iyo waxoo idilba lilghaybi bima xafid allah ilaahay baa hore u xifdiyey iyaduna ilaalin kalay kusii dartay iyo xifdi wa ama alaxaadiidu fa minha axaadiidta xaqa zawjka ka warramaysa waxaa ka mida ah xadiidu camr bn alaxwas alsaabiqi fi lbaabi qablah xadiidka camr bn alaxwas ninkii la ohan jiray radi allahu tacaala canhu ardaah ee baabkii hore inoogu soo hormaray wa abi hurayrata waxaa laga wariyey radi qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalam wuxuu yidhi ida daca arajulu imra'atahu ila firaashihi falam taأtihi fabaata غadbaana calayha lacanatha almalaa'ikatu xataa tusbix xuquuqdii bay ka mid tahay labadan qof waxa isu keenay ee la isugu xalaal yeelay waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan inay xaajadoodii iyo baahidoodii iyo shahwadoodii isku gutaan maxaa yeele ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku tilmaamay mid walba ka kale inuu yahay dhar hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna dharkaagana cawradaada ka qarsan maysid marka xaaskaagu waa cawradaada wixii asturayey adiguna waxaad u tahay cawradeeda asturkeedii baad u tahay sidaa darteeda ilaahay subxaana watacaala labadiinna meelo aanan qofka kale biniaadanka inta kale biniaadanka ilaahay abuuray aynan bannaanayn inay kaa arkaan ayaad iska arki karaysaan oo ah in ay shahwadiina isku gutaan cawradiina qofka labada qofa isqaba cawro ma kala laha inkastoy wanaagsan tahay qofku inuu isilaaliyo haddana cawro ma leh oo xaaskaaga haddaad aragta dhib ma laha maxaa yeele umina caaisha radi allahu tacaala canha yaa la weydiiyo waxay odhanaysay kuntu akhtasilu ana wاnnabiya sala allahu alayhi waaalih wasalam anigiyo nebigaa wada qabaysan jirnay salawaatu اllahi wasalaamu calayh baaldi baa lagu wada qabaysanayaa xata aquula dacli dacli ii dhaaf markayga biyahana ii dhaaf xadiidka culimmada qaarkood sida imaamu nisaa'i oo kale iyo khayrkiisa iyo markay baabaynayaan ninka maxaa uga bannaan xaaskiisa cawradeeda inaan cawraba lahayn baa meesha laga qaadanaya calaa ayati xaal meesha nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegayaa xuquuqda wax ka mid aho bal aad iyo aad u weynan badan taasoo ah in qofba qofka kale uu ku guto shahwadiisii taa haddaba qofkii dumarka ahaa iyadaa marka ah meeshii ilaahay uu yidhi subxaana wa tacaala faatuu xarsakum anna shi'tum idaa daca arajulu ninkii hadduu u yeerto imra'atahu haweenaydiisa isagoo ugu yeeranaya ilaa firaashihi gogashiisa oo maxaa loola jeedaa jimaac baa loola jeedaa xaajadii iyo jimaacii hadduu ugu yeerto wax kale unan ugu yeeranin oo falam ta'tihi marka aysan u imaanin oy diiddo fabaata sidaa uu ku baryo khadbaana isagoo u caraysan calayha dusheeda iyaduna xaaladeedu maxay noqonaysaa habeenkaa ay bariday lacanatha almalaa'ika malaa'igtaa lacnadaysa xataa tusbixa ilaa ay ka waabariisato ilaa ay waabariisato malaa'igtaasaa lacnad ugu tuuraysa wayna noo iman doontaa lacnaddaa waxa ay tahay muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa warinaya wa fii riwaayatin lahumaa riwaayad ay labadoodu warinayeen bukhaariyo muslimba idaa baatat ilmar'atu haweenaydu hadday barido haajiratan iyadoo uu ka hijirooday ama haajiratun iyadoo ka hijrootay firaasha zawjiha ninkeeda gogashiisa iyadoo ka hijrootay oo macnuhu waa maxay isagoo u baahan oo xaajadiisii inuu guto u baahan sabab sharci oho ay ku diidana aanan lahayn sababta sharciga waa tii ilaahay uu tilmaamay wayas'aluunaka can ilmaxiidi qul huwa adan factazilu nisa ictizaal baa loo baahan yahay xaaladda hadduu u yeerto isagaa mukhti ahoo gabsan weeyaan kana yeeli mayso laakiin wixii intaa ka soo haray xaalad sharci ah meeshii haddaynan oolin ay ku diiddo idaa baatat ilmar'atu haweenaydu hadday barido oo waaga u baryo haajiratun iyadoo ka hijrootay firaasha zawjiha ninkeeda gogashiisa iyadoo ka hijrootay lacanatha almalaa'ika malaa'igtaa lacnadaysa xataa tusbixa ilaa ay ka waabariisato malaa'igtaa lacnad saa ugu tuuraysa wey malaa'igta lacnadeeduna wax sahlan maaha qof bini aadan inuu ku nacnada maraha la qaataaba maxaa yeele malaa'igtani walaa yashfacuuna ila liman irtada ilaahay subxaanahu wa tacaala ducadooda waa aqbalaya habaarkoodana waa la aqbalaya shaki ma laha sidaa darteeda xaalad sahlan maaha qofka dumarka ah hadday hawshaa timaado wax sabab ohay ku diiddo sharci ahna uusan jirin ma diidi karayso ma diidi karayso marka sidaa darteeda waa inay ogolaato weeyaan wa fii riwaayatin waxaa ku soo arooray qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi waaalih wasalam wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi allaha naftayda ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaa maa min rajulin ma jiro nin yadcu u yeera imra'atahu haweenaydiisii u yeera ilaa firaashihi gogashiisa ugu yeera oo fata'baa calayhi markaasi ay diiddo ilaa hadday diiddo sow aha oy sidaa ku barido kaana aladii malaa'ig bayba hawshu maraysay markii hore waaba sahlanaydba hadda waa ka sii dartay ilaa kaana aladii fi اsamaa'i allihii samada ahaaday ayaa wuxuu ahaanayaa saakhitan mid u caraysan calayha dusheeda xataa yarda canha ilaa ninkeedu raalli ka noqdo ilaa ninkeedu raalli noqdoba ilaahay raalli ka noqon maayo iyaduna marka wax sahlan maaha qolooyinkii feministaha intay arkeen waxay yidhahdeen ka waran haddii qofkii dumarka ah iyadana sidan oo kale intay ninkii damacda ninkii uu diido isna ma la lacnadaya daliil uma hayno annagu taa daliil uma hayno laakiin nebigu wuxuu inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hadduu ninka u yeerto xaaskiisa oo isagoo u baahan oo xaajadiisii iyo dantiisii sida ay ku diiddo ilaahay subxaana wa tacaala waa u caroonaya malaa'igtuna waa lacnadaysaa ilaahay subxaana wa tacaala hadduuna raalli ka noqon wax raalli ka noqonaya ma leh malaa'igtuna raalli kamaaha macnihi wcan abi hurayrata radi allahu tacaala canh ana rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalama qaala wuxuu yidhi laa yaxilu limra'atin haweenay uma bannaana an tasuuma inay soonto soonkii sunnada ahaa baa loola jeedaa ka waajibkaa may maxaa yeele ilahay baa ku addoonsada kaa yaa ayuha aladiina aamanuu ilaahay wuxuu yidhi subxaanah wa tacaala qolooyinka muminiinta ahay muminiintiiba ka mid tahay iyadu marka hee hadday baa ilaahay yidhi soomkiibaa ilaahay kugu waajib yeelay marka soomka bisha ramadaan waajib weeyaan wixii ka soo haray laakiin ramadaan ramadaan wixii ka soo haray waa kan laa yaxilu uma bannaana limra'atin haweeney an tasuuma inay soonto wa zawjuhaa iyadoo ninkeeduna shaahidun uu joogo ilaa haddii ay soomayso waa inay ku soonto biidnihi idinkiisa waa inay ku soonto idinkiisa waa inay ku soonto war inaan soomaan doonayaa isbuucan inaan soomaan rabaa isniintiiyo khamiista waa soomaa waxaaje iyo dana miyaad iga leedahay maya waa kuu idmay hadduu yidhaahdo ma ii ogoshahay waa kuu ogolaaday dhib ma lah wax laysla ogyahay weeyaan ceebna ma keenaan haddii markaa gabadhii ninkii u diido iyaduna ay doonayso niyaddeeda waa laga ajirsiinayaa inama alacmaalu binniyaat so alle subxaanah wa tacaala calaa lisaani nabiyih muxamedin sala allahu alayh waali wasalam ma oranin gabadho haddii ninkeeda waa inay weydiisato haa isagan soo laguguma imtixaanino kuuma diidin haa adigu sowmaadan doonaynin haa ajarkaaga waad leedahay cinda allahi jala wacala ajarkaaga waad leedahay ilaa biidnihi idinkiisa waa inay ku soonto weeyaan walaa ta'dana waa inaynan u ogolaanin fii beytihi gurigiisa waa inaynan u ogolaanin ilaa biidnih idinkiisa mooye oo qofna waa inaynan soo gelin ilaa inuu isaga raalli ka yahay mooyaane oo hadduu isaguunan raalli ka ahayn oo u sheego ku yidhaahda hebel iyo hebel iyo hebel ama heblaayo gurigayga ma soo geli karaan raalli ahow bay leedahay iska noqo lagaama ogolo meeshan ninkii guriga iska lahaa waa kuu diiday ceebna maaha iyada kumaaha maxaa yeelay waa masuuliyad ay gudanaysa weyaan mas-uuliyad ay gudanaysa weeyaan muttafaqun calayh wa hada lafdu lbukhaariy haddaynan wuxuu kala dambayn lahayn waa dhabaq bay noqonaysaa wixii waa isku dhex yaacayaan gurigu waa inuu yeesho maamul iyo madax ninkaasaa ilaahay madax ka dhigay subxaana wa tacaala waa in looga dambeeyo raciyadu waa inay oga dambayso laakiin hadday hawshu isku dhabaqdo waxay noqonaysaa in la kala garan waayo madaxii iyo mejihii oo cid madax ah iyo cid laga amar qaataba aan la garanayninba marka taa wax wanaagsan maha shareecaduna ma qabto wa can ibni cumara waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma can اnabiyi sala اllahu alayh waaalih wasalama qaala wuxuu yidhi kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatih kullukum dhammaantiin raacin baa tihiin kuwa wax la raaciyey wa kullukum dhammaantiinna mas-uulun waa la weydiinayaa kuwo la weydiin doonaa tihiin can raciyatihi wixii la raaciyey qof walbo idinka midana wixii la raaciyo waa la weydiin doonaa fi lqur'aani alkariim buu ilaahay inoogu sheegay aaya qof walbo oo naga mida la hadlaysa ilaahay muxuu yidhi waqifuuhum hee inahum mas-uuluun istaajiya waxbaa la weydiinaya mas-uuliyad bay qaadeen mas-uuliyaddii baa la weydiinaya waqifuhum amar wey malaa'igta waa inay ku istaajiso inahum mas-uuluun qof walboo naga mida waa mas-uul weeye waxay ku tusinaysaa aayadda ama xadiidkan wuxuu ku tusinayaa qof islaam ah inuusan mas-uuliyad la'aan ahayn qof walbo muslim ah mas-uul weeye meel baad mas-uul ka tahay meesha waa lagu weydiin doonaa hadduu qofku keligii yahay naftiisuu mas-uul ka yahay amaam allah waa la weydiinayaa aabbo weeye waa la weydiinayaa hooyo weeyaan waa la weydiinayaa walad la dhalay weeyaan waa la weydiinayaa ilmihii la dhalay oo qof ummaddii mas-uulka ah madaxweyne ah waa la weydiinaya isagaaba ugu daranba kullukum dhammaantiin waxaad tihiin raacin kuwa wax la raaciyo wa kullukum dhammaantiinna mas-uulun kuwa la weydiinaya weeyaan can raciyatihi wixii la raaciyey wاlamiiru hogaamiyuhu raacin weeyaan waxaana la weydiinayaa wixii la raaciyo ummaddaasoo dhan baa la raaciyo madaxweyne u yahay mas-uuliyaddeedaa la weydiinayaa hantideedii baa la weydiinayaa xaaladoodaa la weydiinayaa qof qof baa loo weydiinayaa wاlrajulu ninku raacin weeyaan calى ahli beytihi baa la raaciyey isna waa la weydiinayaa gurigiisii xaaskiisaa la weydiinaya caruurtiisaa la weydiinaya ilaahay ku weydiin maayo maalinta qiyaamaha caruurtaadu meeqa jaamacadood bay ka baxeen laakiin ilaahay wuxuu ku weydiinayaa diintaydii ma bartay rabbigoodii ma bartay ilahay waa ku weydiin doonaa subxaana wa tacaala marka hawl adiga kuu taalla wey haddaad taa u diyaargarowday waxa kharash aad aragtay baanu ku bixinaa iskuulladii waxaad aragtay baan ku bixinaa laakiin tii ilaahay waaba hilmaamnayba tii ilaahay waa la hilmaamay taasaana ilaahay xaggiisa mas-uul aad ka ahayd ilaahayna ku weydiin doonaa subxaana wa tacaala addoonkan adaa ilaahay subxaana wa tacaala sabab kaaga dhigay bacd allah inuu adduunkan yimaado rabbigiisii waa inaad bartaa adiga aad ku xirtaa rabbigiisa waa inaad ku xirto waxaana la yidhaahdaa sideedaba qofku inuu caruurtiisa oga taga hanti xoolahan aynu bakhaylayno oo aan nafteedii ka dhaarinay oo aan ummaddii ilaahay ka dhaarinnay waxaanu oga tegeyna waxay tahay caruurteenna sowma haa caruurtu laakiin haddaynan ilaahayna aqoonin oo aynan wax khayra lahayn muxuu xoolaha u taraya wax uu u taraya ma leh abaalna kaaga ma hayaan xisaabteediina adigay kugu socotaa laakiin haddaadan shilinna oga tegin laakiin aad oga tagtay dad ilaahooda yaqaana dad ilaahoodii yaqaana rabbigoodii garanaya xaqii waa ilaahay gudanaya xaqaagana waa garanayaan adigoo maqan ayay kuu soo ducaynayaan rabbana khfir lana waliwaalidiina ilaahow annaga iyo waalidkeennii u dembi dhaaf ilaahu waalidkeennii u naxariiso ilaahu qabriga u waasici ilaahu rawda min riyaadi iljanna oga yeel hadda shilinna ogamaadan tegin maxaa yeelay waxaad oga tagtay waxa weeyaan ruux iimaani ah qalbi iimaan ka buuxaad oga tagtay laakiin qalbi lacagi ka buuxda markaad oga tagto dib dambe wax kuu soo xasuusanaya maleh dib dambe adi iyaga meeshaasa isugu kiin dambaysa warajulu haddaba ninkii raacin weeyaan calaa ahli beytihi baa la raaciyey xaaskaaga diinteeda ilahay waa ku weydiin doonaa subxaana wa tacaala laakiin ilahay ku weydiin maayo meeqa dahaba u gade laakiin diinteeda waa lagu weydiinayaa walmar'atu haweenaydu raaciyatun weeyaan calaa beyti zawjiha ninkaa gurigiisaa la raaciyey iyo wa waladihi caruurtiisaa la raaciyey fa kullukum dhammaantiin qof walba meel buu kaga dhagan yahay mas-uuliyaddii weeyaan meel baa madax looga dhigay fakulukum dhammaantiin raacin baa tihiin wa kullukum dhammaantiinna mas'uulun kuwa la weydiin doona weeye can raciyatihi riwaayad kale iyadu waxay odhanaysay waalwaladu raacin fii beyti maali waalidih ilmihii waxaa la raaciyey aabbihii xoolaha u leeyahay waana la weydiin doonaa maalinta qiyaamaha isaguna muttafaqun calayh wa can abi caliyi طalqa bni caliyi waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh ana rasuula اllahi salى اllahu alayh waalihi wasalama qaala wuxuu yidhi rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh idaa daca arajulu zawjatah hadduu ninka ugu yeero xaaskiisa lixaajatihi xaajadiisa hadduu ugu yeero xaajadiisu waa jimaaci weeyaan falta'tihi ha u timaaddo hawl baan hayaa xagga weeyaan may ha timaaddo wain kaanat haba ahaato marka loo yeerayo cala tanuuri dabka dushiisa tinaarkii dushiisa mid ahba ha ahaato oo dabka waxba ma hambaynayo walow dabkaaba dushiisa ha ahaato saasuu nebigu yidhi salawaatu اllah wasalaamu calayh rawaahu tirmidiy wاnisaa'iyu waqaala tirmidiyu xadiiثun xasanu صaxiix macnuhu dabka kaga soo tagmahe wixii hagaaji oo dhaqsadiiba durba ima weeyaan وعn abi hurayraةa radي الlahu tacalى canhu can الnabiyi salى اllahu عalayh walih waslm qaala wuxuu yidhi nebigu xadiidkan sabab buu ku yimid waanu tilmaami doonaa low kuntu aamiran axada an yasjuda liaxadin haddaan farayo low kuntu haddaan ahay aamiran mid faraya liaxadi axadan qof an yasjuda inuu u sujuudo liaxadin qof kale la amartu waxaan fari lahaa almar'ata haweenayda an tasjuda inay u sujuuddo lisawjiha ninkeeda sabab buu ku yimid xadiidkanoo wuxuu ahaa sababtu nebigu calayhi salaatu wasalaam waatuu mucaadi bnu jabal u diray dhanka dhankayo yeman hadduu u tegey dad gaalo ah oo la raba inay soo islaamaan ayuu islaamka gaarsiinayey oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi awal maa tadcuhum shahaadata an laa ilaaha ila allah fainhum ataacuu lidalik sidaasuu ahaa ana muxamedan rasuulu اllah ina shahaadada marka hore u bandhig hadday ogolaadaan u sheeg ana allaha qad farada calayhim hamsata salawaatin fi kuli yowmi waleyla inuu ilaahay ku farad yeelay shan salaadood fi kuli yowmi waleyla fainhum ataacuu lidalik uma waxaa ku xigay zakadii weeyaan tuukhadu min akhniyaihim faturaddu cala fuqaraa'ihim ila akhiri alxadiid mucaadi bnu jabal markuu meesha tegey wuxuu ugu tegey dadkii gaalada ahaa oo dadkoodii madaxda ahaa u sujuudaya u sujuudaya sujuud la dhacaya mucaadi wuxuu yidhi haddayba tahay arrintani tacdiimin iyo weynayn ay weynaynayaan madaxdoodii cidda ugu mudan alla ilahay nebiga wey salawaatu ullah wasalaamu calayh markuu soo noqday buu nebiga oga sheekeeyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu soo arkay iyo xaaladooda iyo markaasuu wuxuu yidhi adiga aba mudan rasuulka allow inaanu kuu sujuudno nebiga calayhi salat slam marka xadiidkanuu yidhi oo wuxuu yidhi low kuntu aamiran haddaan ahay mid faraya axadan qof an yasjuda inuu u sujuuda liaxadin qof kale la amartu lmar'ata haweenaydan fari lahaa an tasjuda inay u sujuuda lisawjiha ninkeeda maxaa yeelay xuquuqda uu ku leeyahay weynankeeda waa xaq aad iyo aad u weynan badan meesha waxaad ka garanaysaa booskii ilaahay uu lahaa ee ahayd sujuudda ilaahay keliya iskale cid kale ma laha haddii qof un la siinayo oo ay jirto qof un in la siinayo ninkan siin lahaa buu nebigu leeyahay salawaatu llahi wasalaamu caleyh marka meesha macnuhu waa maxay qofka dumarka ah in ay ismiisaanto naftirkeedu ereyada ka soo baxaya iyo nolosha ay la nooshahay ninkeeda waa inay miisaanto weeyaan rawaahu tirmidiyu baa wariyey wa qaala wuxuu yidhi xadiiثun xasanu صaxiix wa can umi salmata radi allahu tacala canha qaalad waxay tidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalam wuxuu yidhi ayuma imra'atin maatat haweenay walba oo dhimata wa zawjuhaa iyadoo ninkeeduna canhaa xaggeeda uu yahay raadin mid raalli ka ah haweenay walba oo muslimad ah oo dhimata oo ninkeedii uu raalli ka yahay dakhalat iljanna jannadiiba gelaysaaba meesha cagsigeedu waa maxay hadduunan raalli ka ahayna ilaahayna raalli kama noqonayo subxaanahu wa tacaala wa qaala wuxuu yidhi xadiiun xasanuun xadiiku waa daciify sheekh naasir waa daciifiye xadiikan isaga ah maxaa yeeley jahaala ku jirta sanadkiisa jahaala ku jirta t kale ayuma mra'atin maatat wa zawjuha canha raadin raalli hadduu ka yahay dakhalat iljanna cagsigu wuxuu noqonayaa haweenay walba oo dhimato ninkeedu uunan raalli ka ahayn wuxuunan raalli oga ahayn hadduusan ahayn wuxuunan xaq u lahayn ka war macquul maaha marka sidaa darteeda xadiidku waa daciif weeyaan wa can mucaadi bni jabalin radia allahu tacaala canhu can اnabiyi sala اllahu alayhi waalih wasalama qaala wuxuu yidhi laa tu'di imra'atun haweenay ma dhibto zawjaha ninkeeda ma dhibto haweenay dhibtaa ninkeeda ma jirta wey ilaa hadday dhibto maxaa dhacaya macnihi ilaa hadday dhibto qaalat zawjatuhu min alxuuri alciin haweenaydiisii xuuralciinta ahayd waa rajulka laga hadlayo waa qofka mu'minka ee ahlujannaha ah haweenaydiisii jannada ku jirtay xuuralciinta ahayd ayaa waxay odhanaysaa laa tu'dih ha dhibin qatalaka illaah allah ku lacnada wey inamaa huwa cindaki dakhiil agtaada marti buu ku yahay wax yar buu kula joogayaa yuushaku waxaaba soo dhow an yufaariqaki inuu kaa soo tago ilayna annaga xaggeenna soo aadaba war ha dhibin inkaari kugu dhacdaye goordhow waa kaa soo tegi doonaaye saasay ku dhahaysaa xurulciintii oo ma maqlaysa laakiin nebiga inooga soo tabiyey inay sidaa dhahayso salawaatu اllah wasalaamu calayh rawaahu tirmidiy waqaala xadiiثun xasan wa can usaamata bna zaydin radi allahu tacaala canhuma can الnabiyi salى اllahu alayh walih wasalam qaala wuxuu yidhi maa taraktu bacdii fitnatan marka haday sida tahay xuquuqda waynu aragnaa ninka ragga ahaa uu ku leeyahay xaaskiisa isaga xaqa lagu leeyahayna waynu aragnay waa in qof walba xaqiisa guto lagu leeyahay marka la is-ixtiraamo ee qof walba xaqa lagu lahaa uu guto ka kalena xaqiisii u hambeeyo oo isna uu guto ixtiraam baa ka dhalanaya laysafalagaadayn maayo oo layscayn maayo oo waxba laysku qabsan maayo oo qof walba qofka kale waa u cudurdaaraya inan waa bini aadan weeyaan waa in laysu cudurdaaro haddii ay jirtaba qof loo sabrayo inuu jiro ninka raggaa laga doonaya inuu sabro isagu oo unan dhihin anigu xaqaasaan leeyahay aawe adigu xaq waad leedahay lakiin adigu xaqii a lagugu lahaa ma gudate nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlayo wuxuu odhanayay adiga xaqa lagugu leeyahay rag iyo dumar gudo kan adiga aad leedahay ilaahay ka sug xaggii subxaana wa tacala haddii lagu siiyana arag haddii kalena ilahay baa ku siinaya ywm laa yanfacu maalu walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim maalin baa ilaahay kuu miisi doonaa subxaanah wa tacaala sidaa darteeda nebigu markuu ka hadlayay salawaatu ullah wasalaamu caleyh sheekhu ma keenin xadiidkii kale saxiixa isaguna oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waatuu xadiidkaaynu soo arkaynay hadda ka hor naartiibuu tegey oo jannadiibuu tegey faidaa caamatu man dakhalaha jannadii dadka ugu badan ee galay almasaakiin wey fuqaradii aan waxba haysanin naartii buu tegey faida caamatu man dakhalaha الnisaa haweenkaa ugu badnaa xadiidkii kale ee nebigu calayhi salaatu wasalaam ya macshar الnisaءi tasadaqn fainii ra'aytukuna akara ahli الnaar war haweenkanowse wax sadaqaysta maxaa yeelay waxaan idin arkay inaad tihiin kuwa ugu badanee naarta gelayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam gabar aad u caqli badnaydoo la ohan jiray zaynabo uu qabay cabdullahi bnu mascuud yaa waxay tiri rasuulka allow maxaa dhacoon ku mudanay annagu naarta inaan ugu badanno nebigu wuxuu yidhi takfurna alcashiira markaasaa la weydiiye lagu yidhi ayakfurna biاllah wama ilaahay bay ku kufrinayaan qaala laa nebigu calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele yakfurna alcashiira raggoodii bay ku kufrinayaan oo midood waxaa laga yaabaa hadduu wanaag uun weligii ku soo wado maalin xumaane ay ka aragto cawaatiftaee xal aynu ka soo sheekaynayno wey inay tidhaahdo maa ra'aytu khayran minka qad weligayba wax wanaaga kuguma arkin caaifadeedii baa ka haalib noqonaysa adiguna markaa ha la sii qaadin hana la tirsanin innaba ha yaraatay la tirsanin waha wanaagsan maadaama ilaahay subxaana watacaala mas-uulkaa dhigay maadaama ilaahay subxaana watacaala awooddii ku siiyey maadaama ilaahay subxaana watacaala caqligaagii taam ka dhigay maadaama ilaahay subxaana watacaala uu adiga kaa dhigay qofkii mas-uulka ahaa in aad baratid qofkan dumarka ah war sagaarso ima barato yiri ninkii ay ka cararaysay maalin walbaba qofkan waad la nooshahay sooma daraasiisid adigu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhegayso maalin maalmaha ka mida salawaatu ullah wasalaamu calayh ayuu caaisha isagoo la hadlayo wuxuu ku yidhi waa garanayaa markaa aniga ii faraxsan tahay iyo markaad ii caraysan tahayba daraasuu ku sameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasay tiri oo seed ku og tahay wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam markaad faraxsan tahay waxaad leedahay markaad dhaaranaysa wa rabbi muxamed laakiin markaad caraysan tahay wa rabbi ibraahiim baad leedahay qosal la dhacday waxay tiri rasuulka alla wallahi ka cariri maayo ilaa magacaaga mooye markaa markaan xanaaqsanahay xataa magacaaga ma rabo iska dhaaf wax kale marka adigu sowma beratid qofkan aad la nooshahay intaa yani waa bisuhuula weeyaan nin baa waxaa la yidhi waa qiso dhacday haddoogow xaaskiisaa waxay ku tiri maalintan ku guursaday ilaa iyo hadda weligay wax khayra ma arkin dhib iyo balaayo iyo shiddo mooyaane intuu ku qoslay wuxuu ku yiri wallaahi maalintan ku guursaday baaba khayroo dhan ba ii bilowdana waa hadalkii ay tiri cagsigiisii weeyaan biyuu ku daadiye hadda myadaa sii xanaaqsanaan kartaba khalaas khayroo dhan ba weligay maba arkinba maalinta idinku guursadin baabaan arkayba maalintaasuuba ii bilowdayba xaggee maba arkinba khayr anigu hortaa gabadhii way aamustay markaasay tiri raal ahow raalli ahow laakiin hadduu dhihi lahaa war balaayoba adaan noogu wacan maxaa u malaynaysaa marka haddaad la sii wado shayddaanna waa jooga waa idinsii buufinaya hawshii waa markaa waxay noqonaysaa waxaan waxba laga qaban karaynin waxaan waxba laga qaban karaynin hadhow markaa wuxuu ku leeyahay sheekhu qiil ma leeyahay qiil ma lihid xaaskiisii buu furay haddana waa ku noqday haddana waa furay haddana waa ku noqday haddana waa furay mar saddexaad maxaa dhacay waa xanaaqsanaa oo maxaa kaa xanaajiyey hadda iyadaa ay maagmaagtay buu ku leeyay hadda adig marka la maagmaagaya ee lagu kicinayo mar walba lagu istaarayo maxaa ahayd maba isaga tegtid meesha xanaaqa markuu kaabo aad soo noqotid marka horeba maxaa u xanaaqaysaa allah almustacaan وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال wuxuu yidhi نبgu ما تركت بعدي aniga gadaashay maanan ka tegin fitnatun fitnatan fitna maanan ka tegin hiya adaru fitnadaasoo ka dhib badan cala rijaali ragga dushooda oga dhib badan min annisaai dumarki sheekhu xadiidku kusoo khatimay xitaa xadiid aad u cajaa'ib badan wey war waxaasoo xaqa waad leedahay laakiin fitno wey iska ilaali aayadda qur-aankeed muxuu ilaahay ku yidhi noogu caddaynaya arrintaa aye aye marna amwaalukum wawlaadukum we marna aye ilaahay subxaanah wa tacaala fitne inay yihiin oo imtixaan yihiin iyuu noo sheegay awlaadu waa imtixaan oo xaasku waa imtixaan oo maalku waa imtixaan marka adigaa la rabaa imtixaankaasaad oga bixi lahayd imtixaankuna sidiisaba wuxuu u baahan yahay sabar iyo dulqaad in la degdego uma baahna inaa imtixaanka ka fiirsatid uu u baahan yahay markaa ka shaqaynayso inaad ku degdegtid uma baahna inaad markiiba aad tiraahdo khalaas ma garanayano uma baahna bal tartiibso aayarso wakhti qaado ha ku degdegin ha ku degdegin tartiib buu u baahan yahay maa taraktu bacdii gadaashay maanan ka tegin fitnatan maanan ka tegin fitnadaasoo hiya adaru oga dhib badan cala arijaali ragga oga dhib badan min annisaa'i dumarki muttafaqun calayh marka waa fitno weeyaan hmm, fitno weeyaan marka ilaahayna wuxuu ku yidhi aayaddii qur'aankeed fii suurati alfurqaan markuu ka hadlaya wajacalnaa bacdukum he libacdin fitna atasbiruun qaarkiin qaarka kalaanu imtixaan oga dhignay fitna ninku xaaskiisa fitna u yahay xaaskuna ninkeeda fitna u tahay labadiinna waa lisku kiin fitneeye ma isku sabraysaan bal ilaahay waa idin dhowraya subxaana wa tacaala in laisu sabraa loo baahan yahay marka oo la isu dulqaato saasaa loo baahan yahay adigu u sabr ogowna waxan aad ku sabrayso wax la ah in lagugu sabrayo ogow wax la ah in lagugu dulqaadanayo labadiina laba qofaa tihiino hadduu qof walba dantiisa dhowrto dhexdiinna waxaa ku nool qaar aan dantooda garanayn in dantooda loo sabro loo dulqaataa loo baahan yahay iyagana waa awlaaddii weeyaan awlaadda waxaa dantooda ay ku jirtaa aabbihii iyo hooyadii oo wada jooga dan kale ma laha iyagu xaalad kalena ma laha waa inaad idinku wada joogtaan markaasaa ay gaarayaan dantoodii maslaxadooda laakiin hadday aabbihi iyo hooyadii kala tagaan waa khalaas wey nin baa iiga sheekeynayo wuxuu yidhi islaam baa ka soo dacwatay ninkeedii ninkuna wuxuu leeyahay balwad aad iyo aad markii u timid bu wuxuu ku yidhi meeqa caruuraad haysaa caruur ma leedahay ha meeqaad haysaa xayn caruura haysaa dhowr ah markaasuu wuxuu ku yidhi iska sabaro dulqaado oo habeenkii intaad kacdo ilaahay bari inuu ilaahay kuu soo hanuuniyo oo sababta aan kuu leeyahay waxay tahay hal xabaad kari ladahaye hadduu isaga aad kala tagtaan caruurtanna suuqay gelayaan kulligood imtixaan kale kugu noqonayaan hadda hal xaba soo maa shan weeyaan kaba soo qaad shan tuma ay suuqa galeen ka waran marka ninkii suuqu galay caruurtii suuqay galeen adiga maxaa kuu soo haray gablan soo maaha marka wuxuu yidhi caruurtii waad haysaa isaga keliya idinka maqane isaga ilaahay u maciinso subxaanah wa tacaala ilaahay ola carar habeenkiibay istaagtay salaatuleyl waxay wadaba ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu ka dhigay qof wanaagsan muddo dabadeed ayay wadaadkii taladiisii baa ku soo dhacday wadaadkii bay wacday iyadoo qoslaysa sheekhu may garanaysaa maya islaantii waagii ku soo wacaysay baan ahay ee zawjkeeda kaaga sheekaynaysa haye taladaada waa qaatay waa koow ilaahay baan baryi jiray salaatuleyl intaan kaco inuu ilaahay ii islaaxiyo zawjkayga muadinka masaajidka wey furahan isaga hayay tir hadda isagaa furaba masaajidkaba ilaah awlaadeediina waa u islaaxiyey zawjkeediina waa u islaaxiyey marka in ilaahay loo cararo haddii xaaska aad kari weydo haddaad ninka kari weydo haddaad awlaadda kari weydo rabbi baa qulubta rogroga subxaana wa tacaala ilaahay ha loo cararo subxaana wa tacaala laakiin wax badanoo dayacan baad arkaysaa maxaa yeele qofku xoog buu isku dayaa inuu wax ku xaliyo ninkii waa keri weynaysaa gabadhii ama ninkiibaa keri weynaya dumarkii markaasuu leeyahay khalaas waa furayaaba waa furayaa caruurtiina khalaas xarig tusbax haddii la gooye ka waran adigoo taagan waa ama kuushii qofka dumarka ay qabtay hadduu ka go'a ka waran iyadoo taagan xabadba meel bay ka dhacaysaa wax u baxaraya male reerkuna sidaa weye alaaqu taasuu la mid yahy waa reer lasii kala daayay weye kulligood sidaasay noqonayaan baabu nafaqati cala alciyaal wuxuu u baab yahay annafaqa waa nafaqayntii weeye cala alciyaali awlaadda ciyaalka ilaahay subxaana wa tacaala adiguu ilaahay ku siiyey risqigoodana adaa dusha lagaa saaray oo ilaahay subxaanah wa tacaala risqi ma u waayey iyaga maya risqi uma weynin laakiin adiga sabab baa lagaa dhigay inaad socotaa la rabaa adiga inaad sacyiidaa la doonayaa inaad raadisaa la rabaa adiga dariiqiisii waa inaad doontid weeyaan ilaahayna intaad keentuu barakaynayaa jalla wacala qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wacala almawluudi lahu fii suurati lbaqara markii laga soo hadlaya weeyaan aayadihii alaaqa wacala almawluudi lahu kii ilmaha loo dhalay aabbihii weeyaan risquhunna waxaa laga rabaa risqigoodii awlaadda iyo wa kiswatuhunna marashigoodii bilmacruufi si wanaaga inuu u keeno awlaaddan adaa dhalay yani fiiri xaqa ilaahi subxaana wa tacaala subxaana allah caqli inaysan ahayn mas-uuliyaddu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray shaa allah inay qofkii dumarka ahayd iyadu qaaddo habeenkii ugu horreeyay manida caloosheeday gashay ilmogaleenkeedii waa ku koreen sakaraad bay kala kulantay wallac bay martay uurkii bay qaadday waa foolatay sagaal bilood dabadeed geeri iyo nolol bay u dhexaysay waa umushay markay sidaa u dhashay yaa la yidhi magacii ilmaha markaasaa la yidhi magacaasaa loo bixiyey waa ina hebel adigoon waxba ka ogeyn ilmihi manida habeenku ahaa unbaa kuugu dambeysa adiga soo mahay oo weliba ilaahay ogaa xaalkaaga khalaas wixii intaa ka dambeeyey wax aad ka ogeyd ma lahayn laakiin haddana adiga ilahay yidhi subxaana wa tacaala ha lagugu nisbeeyo udcuuhum liaabaa'ihim aabbayaalkooda ugu yeera hooyo lama sheegin ilaahay subxaanah wa tacaala marka adigana dusha waxa lagaa saaray qoftaa ubadka kuu dhashay iyo ubadkii adiga ay kuu dhashay risqigoodii adaa lagaa rabaa raadi bax wa kiswatuhunna iyo marashigoodiiba wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi liyunfiq ha nafaqeeyo duu sacatin midka xoolaha ilaahay siiyey min sacatihi wuxuu ilaahay waasic oga dhigay risqiga oga dhigay waasica oga dhigay waxa ka bixiyo waman qudira calayhi qofka lagu adkeeyeyna dushiisa risquhu risqiga lagu adkeeyey falyunfiq isna ha bixiyo ha ka nafaqeeyo mima ataahu allah wuxuu ilaahay siiye wax haka bixiyo inta yaree lagu siiye adna wax ka bixi weeyaan laa yukalifu allah ilaahay kalifi maayo nafsan ilaahay naf kalifi maayo ilaa maa kii mooye ataaha uu siiyey wuxuu ilaahay bixiyey mooye wax kale ku kalifi maayo naf walba wixii lagu kalifay unba ilaahay subxaana wa tacaala dusha ka saaraya wax kale laga dooni maayo qaala tacaala alla wuxuu yidhi wamaa anfaqtum min shayin waxaad bixisaan ma jiro wamaa anfaqtum ma nafaqaysaan min shayin shay ma nafaqaysaan oo xaaskaaga iyo caruurtaada wax aad siisid ma jiro fa huwa ilaahay yukhlifhu bedelkeedu keenaya gurigaaga waxaad geliso dibba ilahay kuugu soo celinaya adigana an abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal allahu aleh ali wasalam wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam xoolaha aynu haysanno ee aynu bixinayno kee noogu ajar badan wuu ka hadlaya salawaat ullah wasalaamu calayh waxa laga yaabaa qofka inuu meelo kala duduwan wax ku bixiyo idan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu inoo tilmaamayaa diinaarun diinaar qofka oo anfaqahu uu ku nafaqeeya fii sabiili illaah waddadii ilaahay xooluu haystaa xoolaha wuxuu ku bixiyey waddadii ilaahay subxaanah wa tacaala jihaadkiibuu ku bixiyey mujaahidiintiibuu siiyey iyo wa dinaarun dinaar anfaqahu uu ku bixiyey fii raqabatin fii cidqi raqaba addoon xorayntiisa qof addoon uu arkay lacagtii buu bixiyey khalaas xor baa tahay liwajhi illah buu ku yidhi wa dinaarun iyo dinaar tasadaqta bihi diinaarkaasoo aad ku sadaqaysatay calaa miskiinin qof baahan baad aragtay waa siisay miskiin ah wa dinaarun iyo ka afaraad dinaar anfaqahu cala ahlik anfaqtahu aad ku nafaqaysay calى ahlika ahlkaaga xaaskaaga iyo caruurtaadii afar weeyaan fii sabiil اlah baad ku bixisay miskiin baad siisay addoon baad ku xoraysay midna waxaad ku siisay caruurtaadii afartuba waa sadaqo weeyaan afartooda kee ugu ajar weyn cinda allahi jala wacala kee ugu thawaab badan cinda allahi jala wacala qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam acdamuha ajaran xagga ajarka waxa ugu weynan badan intaasoo diinaar aad bixisay waxa ugu weynan badan alladii kan anfaqtahu aad ku nafaqaysay calى ahlik ahalkaaga fii sabiil اllah waxaa ka ajar badan kan caruurtaadii oo gaajaysan aad siisay kan miskiinka aad siisay kan caruurtaadoo gaajaysan aad siisay baa ka ajar badan kan aad addoonka ku xoraysay kan caruurtaada aad siisay baa ka ajar badan rawaahu muslimu w abi cabdillaah wayuqaalu abi cabdاraxmaan oo ahaa thawbaan ibn bujdad la oran jiray mowla rasuuli اllahi salى اllah alay waslam thawbaan mowla rasuuli illahi buu macruuf ku yahay radi allahu tacala canhu ardaa mowla rasuuli lahi sala allah alay wasalam qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi diinaarun afdalu diinaarin diinaar waxaa ugu fadli badan afdalu diinaarin diinaar waxaa u fadli badan kan uu yunfiquhu rajulu qofku ku nafaqeeyo diinaar uu qofku nafaqeeyo dheh waxa u fadli badan diinaarun baa u fadli badan yunfiquhu uu ku nafaqeeyo calaa ciyaalih afdalu diinaarin diinaar waxaa u fadli badan diinaarkaasuu yunfiquhu qofku uu ku nafaqeeyo yunfiquhu uu nafaqeeyo alrajulu ninkii diinaarun baa u fadli badan yunfiquhu uu ku nafaqaynayo calaa ciyaalih iyo wa diinaarun diinaar yunfiquhu uu ku nafaqaynayo calaa daabatihi fii sabiili اllah daabadii uu waddada ilaahay ku aadayey iyo wdinaarun diinaar oo yunfiqu uu ku nafaqaynayo cala asxaabihi fii sabiili اllah wadada ilaahay subxaana wa tacaala kuwa la aada uu ku nafaqaynayo intaasaa ugu fadli badan intoodana waxaa ugu sii fadli badan kan caruurta oo nebiga inoo sheegay calayh isalaatu wasalaam intaasi sadaqoo dhan bay ugu fadli badnaayeen intoodana kan caruurta ugu sii fadli badan iyo xaaskii rawaahu muslimun wa ummi salamata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah um slm radi allahu tacaala canha waxaa qabay abu salma abu salmana nebiga calayhi salaatu wasalaam walaalana way ahaayeen oo xagga nuugmaday walaalo ku ahaayeen akhuuhu ridaac weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam ilma abtiya ilma eedana waa ahaayeen akhu ridaac hadduu ahaa abu salama qabay um salama oo gabadhii soo hijirootay weeyaan garanayno ee muhaajiradda ahayd ninkii ka dhintay nebigaa u yimid calayhi salaatu wasalaam kitaabu buu noogu iman doonaa hadduu u yimid nebigu calayhi salaatu wasalaam ducadii buu baray kitaabuljanaa'is baynu ku arki doonnaa marka gabadhani way ciddo tirsatay ciddadii dhammaatay caruur bay haysataa abusalama uu dhalay camr iyo gabadhii zaynabe iyo kuwaasay haysataa marka iyadoo haysata ayaa waxaa la soo darsay suaal waxay tahay suaasha caruurtan anaa dhalay laakiin waa agoon sooma ha qofka agoon kafaalo qaadana ajar buu leeyahay talow anigu ma soo gelaya dadka noocaas ah inay ogaatay doonaysay nebigee u timid calayhi salaatu wasalaam waa intuuna nebigu guursanin salawaatu ullah wasalaamu caleyh marka waxay tihi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah hal liya fii bunaya anigu ma leeyahay hal liya ma leeyahay anigu fii bunaya caruurtayda abi salama uu dhalay een anigu dhalay umu salama ah ajrun wax ajra ma ku leeyahay in anfiqa calayhim an unfiqa inaan nafaqeeyo calayhim dushooda haddaan anigu nafaqeeyo caruurtayda oon xoogkayga intaan u soo shaqeeyo aan markaa ku bixiyo ama xoolo aan leeyahayba aan siiyo ajar ma ku leeyahay arrintaa walastu haddaad i tiraahdo waad leedahay iyo ma lihi toonaba hooyo dhashay baan ahay ma ihi walastu ma ihi bitaarikihi mid ka tegaysana ma ihi haddii la yihahdo hooyadii ajir ma lihid caruurtan agoonta aad korinaysa xaggee uga dhaqaaqda yee uga tagtaa waa hooyo wey walastu sidaa darteedana ma ihi bitaarikihi mid ka tegaysa haakada walaa haakada waad leedahay iyo ma lihid ajir haddaad i toona inamaa hum maxaa yeelay wax kale ma ahe kuwani way yihiin bunayi aniga caruurtaydii weeyaan faqaala rasuul lahi sal la alay slam baa hadlo wuxuu yidhi nacam laka jru maa anfaqta calayhim haa oo laka waxaad leedahay jru maa shay ajarkiisii baad leedahay anfaqta aad ku nafaqaysay calayhim dushooda haayo ajar allaal iyo wax allaala waxaad ku nafaqaysay waad leedahay qof miskiinka faalo qaadayna waa tahay muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa warinaya wa can sacd bni abi waqaasin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh fii xadiiihi awiil xadiidkiisii dheeraa aladii qadamnaahu kaasoo noo soo hormaray xadiidkii dheeraa weeyaane nebigu intuu soo booqday salawaatu ullahi wasalaamu calayh ee uu odhanaya rasuulka allow gabadhan keliyaan leeyahay xoolo badanna waan leeyahay nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam inaka antadara waa kan halkan uu ku sheegayaaba rasuulka allow idhaxli maayo ilaa gabar mooye hal gabar buu lahaa caaisha la ohan jiray gabadhaa keliyuuna ka tegay xaqan wuxuu yidhi marka fii xadiidihi طawiil aladii qadamnahu kaasoo noo soo hormaray fii awali اlkitaab fii baabi niyati buu noogu soo hormaray ana rasuul اllahi salى اllahu alayh walih wasalama qaala lahu wuxuu u yidhi sacad wainaka adiga lan tunfiqa ma nafaqaysid nafaqatan nafaqa ma nafaqaysid wax ma sadaqaysatid macnaha taasoo tabtaqii aad la doonayso bihaa sadaqadaasi wajha allaahi ilaahay wejigiisa ilaa haddii aad nafaqayso ujirta biha waa laga ajarsiinayaa nafaqo allaaliya wax allaala waxaad bixisaba waa laga ajarsiinayaa xataa maa tajcalu haba noqdo waxa aad yeelayso fii fimra'atika xaaskaaga afkeeda raashinkiibay soo karisay dabkiibay kaa kaafisay isagoo macaan bay ku hoos keentay war intaad qaadda afka u geli ajar iyo sadaqay kuu tahay macnihi hmm, ajar iyo sadaqay kuu tahay muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa warinaya doctor cabdil haddama yeelnaan u malaynaya taa oday soomaaliyeed lagu kari maayo <laughs> nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisha koobkeeda meesha weelka ay kaga cabtu kaga cabi jiray hambada raashinka ay cuntayna hilibkay goosatay meeshay ka goosatay buu ka goosan jiray hmm. <laughs> waxaan lagugu baranin wey adiguna waxaa la yiri nin oday ah yaa wadaad baa muxaadaraynayo hadu eh, wuxuu u sheegay waxyaabo badan war sidaa ha la yeelo raayarka loo roonaado kana ha la yeelo habeenkeedii buu marka isagoo qamaamaysan guriga tegey mogta <laughs> guriga markuu tegey ba raashin aad u fiican baa lasoo hoos dhigay raashinkiibuu cunay markaasuu yidhi wallaahi raashinkan wax ka macaan weligayba maanan arkin sho waa il duufay ninku xanaaqbi intay xanaaqday waxay tiri waa habeenkii keliyaan deriska ka keenay <laughs> inkaaray kugu dhacday weligayba waxaan anigu kariyo isagoo jecel ma arka marka ha il duufin adigu marka is ilaali <laughs> su-aal iska hormari maadaa adaa kariye <laughs> وعن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال wuxuu yihi نبgu إذا أنفق الرجل ninku hadduu نفقeeyo عalى أهlihi نفقة نفقo uu نفقeeyo نفقadaasoo yaxtasibuhaa uu ilaahay kaga أjar doonanayo fahiya lahu صدقة صدقay u noqonaysaa reerkii reerka wuxuu geliyey ee masaariif ah yuunan cidna kaga raadsanina ilahay ha kaga doonto subxaanه وataعaalى صدقay isagana u noqonaysaa mutafaqu calayhi bukhaariyo muslim baa warinaya wa can cabdillaahi bni camr bn alcaasi radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waaalih wasalam wuxuu yidhi kafaa bilmari iman qofka dembi waxaa ugu filan dembi uu ku naargala weeyaan macnaha in ilaahay agtii loo qabto oo lagu cadaabo waxaa ugu filan an yudayica inuu dayaco weeyaan oo man yaquutu qofkii quudkiisu waajib ku ahaa qofkuu quudkiisa isaga hayay inuu dayico xaaskii caruurtii weyaan maxaa yeele labaduba waajib bay kugu yihiin nafaqadooda aabbihii hooyadii ku dhalay waa la mid waajib bay kugu tahay nafaqadooda idan iyagii oo aadan dayacdo yaa kugu filanba weyaan cadaab ilah agtii subxaana wa tacala ciyaada billah xadiiun saxiixun weeyaan rawaahu abu daa'uud baa wariyey wahayra wrawaahu muslimu wuxuu wariyey fii صaxiixihi bimacnaahu xadiidka xadiid la mida qaala wuxuu yidhi kafaa biاlإثmi bilmar'i qofka waxaa ugu filan iثma dembi an yuxbisa inuu xabiso can man qof yamliku quutahu quudkiisa uu isagu hananayo gacanta ku hayo inuu ka xabiso weeyaan وعn abi hurayraةa radي الlه tacalى canhu ana الnabiya slى اllah عalyh وalih وsلم qaala wuxuu yidhi ma min ywmin ma jirta maalin yusbixu اlcibaadu addoommadu ay waaberiistaan fiihi maalintaa yadaa maalin addoommadu ay waaberiistaan ma jiro ilaa hadday waaberiistaan malakaani laba malag ayaa yanzilaani soo degaya fayaquulu axaduhumaa midkood wuxuu odhanayaa allaahumma ilaahayow acti sii munfiqan ka wax bixiyey khalafan bedelkeedii sii odagii masaariifta bixiyey ku jiraa mise kuma jiro waa ku jiraa wayaquulu اlaakharu ka kalena wuxuu leeyahay allaahuma acطi ilaahu sii mumsikan kii xoolihiisa haystay telefon intuu haystaba dabamari weya baabah ka dhig muttafaqu calayh haddii aanan baabah laga dhiginna ilahay qanaacadii buu ka qaadaya iimaankii buu ka qaadaya maba arkayaba waa gubanaya wa canhu waxaa laga wariyay abu hurayra radi allahu tacala canhu can الnabiyi salى اllahu alayh walih wasalam qaala wuxuu yidhi alyad اlculya gacanta sare ee wax bixinaysa weeyaan alyad اlculya gacanta sare khayrun way ka wanaag badan tahay min alyadi sufla gacanta hoose waxaa loola jeedaa gacanta sare ee wax bixinaysa ayaa ka khayr badan gacanta hoose ee wax qaadanaysa marka ha noqonin weligaa qof dawarsada weyaan ee wax tugsada ee noqo gacanta sare ee wax bixinaysa adigu wabda haddii ilaahay gacantaada wax soo geliyaad wax bixinayso yaad ka bilaabaysaa wabda ka bilow biman qof tacuulu nafaqadiisu ay waajib kugu tahay haweenaydii ka bilow caruurtii ka bilow waalidkii ka bilow wa khayru sadaqati sadaqo waxaa ugu khayr badan intaa dabadeed weeyaane maa kaana wixii ahaaday can dahri hina hina wixii dheeraadka ah macnuhu waa maxay bimacnaa baahidaada wixii dhaafsiisan shilinkii maanta masaariifta ahaa waa iska gudday reerka alxamdu waxay cunaan bay haystaan wix intaa ka badan haddaad sadaqaysato waa fadli weeyaan ilahi subxaana wa tacaala wman ystacfif intiibaa qofka u goysay yuunan dawarsanayno dadka tuugin waman yastacfif qofka dhowrsanaada ee ka dhowrsanaada su-aasha dadka yucifahu llahu ilaahaybaa dhowra isagana ilaahay baa dhowraya waman yastahni qofka ka deeqtooma su-aasha dadkana yugnihi llah ilaahay baa deeqaya isagana ilaahay baa deeqaya oo qanaca ilaahay siinaya iimaan baa ilaahay siinaya isagoo gaajaysan buu alxamdulilah ku haynaya rawaahu lbukhaariyu والله سبحانه وتعالى أعلم وإياكم